ansixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa habeen axad ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha koowaad labaatan afar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dad isku qoys ahaa oo aana qabiil darteed loogu dilay maanta qaybo ka mid ah gobolka mudug waxaanu hadda goobjoog hadda aanu dil joognaa qabriga qabuuraha afar qof oo lagu dilay isla eh, degmada gudaheeda ayna ku laayeen koox burcad ah oo jidka u gashay oo qaadicu dariiqiin ah gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland oo booqday halkii ay dhacdadaasi ka dhacday iyo dadkii halkaasi lagu laayay ee la aasay isagoona sheegay in ay hadda ku raad joogaan soo qabashada dadkaasi qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal beeleed dhaliyo khasaare iskugu jiray dhimashii dhaawac ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoona maamulka hirshabeelle arrimahaasi oo dhan uu dusha uu ka saaray al-shabaab inay horinayaan dagaalkaas nimankii shabaabka laga adkaaday ayaa ku lug leh waxayna sameynayaan si ay ayaga colaadka lasoo saaray uga isaga difaacaan waxay dadkii ku mashquul ku yihiin dadkii inay ka dhex adeegtaan isku eh, jifeeyaan si oo dagaalka ay ku wajahaan uu gaabis u galo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa arrimahaasi nooga warrami doona qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dad iyo xoolo ay wateen oo ku sumoobay biyo ay ka cabayeen goob iyo fariisin ku yaala deegaan dhaca dowlad deegaanka soomaalida qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxyaabay nagu soo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijka xog waraysaga dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah barnaamijkeena sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xayaay sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan farsamadu waa kiis anigu waayaan lawa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sixyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan hagaag dhegaystayaal barnaamijka xog waraysa ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena dad isku qoys ahaa ayaa maanta aana qabiil darteeda waxaa loogu dilay galbeedka gobolka mudug iyadoona intaasi kadib ay arrimahaasi o dhan ay ku baxeen maamulka gobolka mudug ee puntland oo sheegay inay ku raad joogaan soo qabashada dadkii falkaasi ka dambeeyey iyadoona muddooyinkai u dambeeyey dhacdooyinkan ay kusoo badanayeen gobolka gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaanu hadda goobjoog hadda aanu dul joognaa qabriga qabuuraha afar qof oo lagu dilay isla eh, degmada gudaheeda aynu ku laayeen koox burcad ah oo jidka u gashay oo qaadicu dariiqiin ah ilaahay waxaan ka baryayaa afartaa qof oo meeshaan ku aasan iyo qof shanaad oo asaguna dhintay oo dhaawacii u dhintay inta jidka loo sii waday gaalkacyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay u naxariiso waxaa weeye gacanka xaq daran baa dishay jidgooyaa loo galay waxaa weeye kolley xilligooda ma ay dhaafeen laakiin sabab waxaa looga dhigay dad shabaab ah oo jidka u galay oo eh, waxa si arxan darro ah oo soomaalinimo aan lahayn oo islaamnimo aan lahayn oo ehelnimo aan lahayn oo waxay ka xishoonayaan aysan jirinin baa jidka u galay ilaahay waxaan ka baryayaa samriya imaanun ehelkii ay ka baxeen inuu ka siiyo gaar ahaan caa'iladii hoose oo ay ka baxeen iyo qoysaskii iyo caruurta allah u koriyo intaas waxaa xanuunka leh laba arrimood weeye mar waa hal qoys dadkaani oo hal faamil bay ka kooban yihiin oo hal guri bay dhammaantood ka baxeen koob iyo toban qof oo isku gurigaa bay ahaayeen shan waa dhimatay nin iyo xaaskiis iyo walaashiis iyo wiilu abti u yahay iyo wiilu adeer u yahay iyo nin kaloo isaguna aan ka fogayn shantaa qof baa geeriyootay inta dhaawaca ahina waa intaasoo kale waa caa'iladii hoose gaari bay saaraayeen waxay waa arin naxdinle le caaila intaas laeg oo qoys intaas laeg oo intaasi ka baxday iyo lixdii kale oo ayaguna dhaawac ah oo waxa weye lagu dabiibayo weliba dhaawac culus ahoo gaalkacyo lagu dabiibayo marka hal qof laga reebo oo goldogob ah shayga labaad oo isaguna tiiraanyadabaa waxay tahay arrinkaani wuu soo noqnoqday mar ma ahan laba ma ahan saddex ma ahan intii hadda laba kun labaatan iyo saddex bilihii u dambeeyey iyo iyo bishaan hadda koowaad oo laba kun labaatan iyo afar waa dhacdadii afraad dhacdadii koowaad waxay ahayd oo hadda anigu intii aan joogay liibaan nin la yidhaahdo iyo tiim la socday baa jidka loo galay oo ay dhashay gabadha arrimaha haweenka hdhuux baa dhashay markii labaadna waxay ahayd dad xujay ah oo jidka loo galay oo toddoba qof ahayd toddoba qof meelaha ku dhimatay dhacdadii saddexaadna waxay ahayd caruur yar yar oo dugsi qur-aan oo shan ah oo ayaguna madaxa laga wada toogtay dhacdadii afraadna waa tan oo maantayto iyaduna waa shan qof baa ku dhimatay waxaad moodaa dhacdooyinkaas soo laablaabanaya in ay wax naxdin la yihiin soomaalinimo iyo ehelnimo iyo islaamnimo midna aan lahayn Eh, dadka deegaankani eh, ama jid waa geli karaan ama tallaabooyin waa qaadi karaan laakiin mar kasta nabad baan ku wada hadallaa odayaasha deegaanku inay nabad ka shaqeeyaan ehelku nabad ka shaqeeyo dhallinyaradu nabad ka shaqayso markii lais yidhaahdo xooga ayaan way soo roonaanaysaaba meel bay ka butaacaysaa arrinkaasi waa arrin shabaab baa ka dambeeya wuxuuna doonayaa dadka deegaanka inuu isku dhufto gacmaha shabaabka oo ku jira waxaan ka codsanaynaa galmudug inay wax ka qabato oo ay dilaahi ku roon yahay ay dadkaasi gacan ku qabato odayaasha deegaankana waxaan kala hadlaynaa in ay nabad iyo deegaankan sidii loogu wada noolaan lahaa laga wada shaqeeyo deegaankani waa deegaan saddex geesood ah e, xuduud wuxuu kala leeyahay dhinaca etoobiya xuduudna laba xuduudoodna oo soomaaliya midna puntland ay tahay midna galmudug ay tahayna waa ka jiraan saddexda geesoodkaas isfiirsanaya wuxuu u baahan yahay saddexda maamul in ay si fog oo qodo dheer nabadgelyadeeda halkan looga wada shaqeeyo culayska laga saaro culays la saaro waa meel al-shabaabka iyo daacish iyo kooxaha khawaarijta oo dhan ay ku gabban karaan oo ay dadka ka soo abaabuli karaan oo fidnooyin ay ka samayn karaan amaba gabaad ay ka dhigan karaan oo ay ku dhuuntaan waayo dadka inay isku diraan oo kala dambayntu linto oo sharcigu lumo oo dadku isku baaba'o meelaha noocaasi waxay jecelyihiin aalaaba inay ku dhuuntaan cidna weydiin mayno waa dhaqamadooda inay dadka isku laayaan inay dadka isku diraan inay qabiilqabiil isugu abaabulaan inay kooxaha soo hubeeyaan yacni waa arrin eh, daba dheer arrinkaas wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado insha allah saddexda eh, maamulada eh, weliba gobolka doollo iyo gaxandhaale oo noo dhow iyo gallisoor iyo galgalad oo ayaguna halkaa nooga dhow oo galmudug ah waxaa jira iyaguna galguduud galmudug eh, baa waxay u qaybsantaa laba gobol oo dhinacna waa mudug dhinacna waa galguduud labadaas gobolna waxaa la rabaa iyaguna in ay wadajir ayagoo ah oo midaysan ay shirkaa ka soo qayb galaan innaguna haddii ilahay ku runyaa gogasha annagaa dhigayna waxaa la rabaa dalkan nabad buu u baahan yahay tallaabada hadda dhacdayna hawsha hadda dhacdayna waxaa la rabaa tallaaba qaadkeeda galmudug baa laga rabaa si degdega ah inuu jawaab ay uga bixiyaan dad wada dhashay baa meeshaan degan hadda tusaale waxaan usoo qaadan karraa guddoomiyaha gobolka muduga oo kaleeto oo dhinaca galmudug mareexaan ninka la yidhaahdo labadiisii caa'ilo weeye waxaa halkan ku lamaanay waa hooyadiis iyo aabbihiis hooyada ay aabbaha ilaahay ha isku diro dhibaato ka weyne ma jirto yani waa dad wada dhashay oo ilaahay baa meeshaan ku wada abuuray dadkan dadkaani waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin odayaashii nabadda ka shaqeeyey oo mudug ka shaqeeyey oo gaalkacyo in lagu wada noolaada ka shaqeeyey oo ilaa garaacad ka shaqeeyey oo ilaa goldoob ka shaqeeyey mudug dhinaceeda gaalkacyo dhinaceeda qoraxudhacaya dhinaca galbeedkaaba dadkii nabadda ka shaqeeyey halkaani way u baahan tahay in laga wada shaqeeyo halkaani waxay u baahan tahay nabad suuragal ma ahan gobolka dhinacna inuu dabqabsado oo uu dab eh, ka baxo dhinacna uu nabad ahaana wax saxa ma aha insaannimo ma ahan ehelnimo ma ahan walaalnimo ma ahan islaamnimona ma ahan waxaa loo baahan yahay gobolkan in loo guntado deegaankan saaxo ilaa gallinsoor ilaa bandiiradley ilaa iyo haddii ilaahay kuu ruan yahay cadaado in loo wada gurmadaa loo baahan yahay oo nabad laga dhaliyo oo gogol la dhigo oo laysugu yimaado waxa waxaweye boqol sannadood baa laysku leynayey lama kala adkaado lama kala durko laysma daayo nabad laguma seexdo alyacni waa wax ayaan darro ah islaamnimo maaha ilaahay baa ina xisaabaya dadku nabadgelyuu u baahan yahay dadka deegaanka waxaan ka codsanayaa soomaalidu waa imaamaadaa waxay tidhaahdaa bihina maxamuud nugul geeridiis kuma cusba dadka deegaanka geeridu wax ku cusub ma ahan geeri waa is yaqaanaan muddaad eh, dagaal ku soo jirteen muddaad dhibaato ku soo dhex jirteen waxaa la rabaa nabad in laga wada shaqeeyo odayaasha waanu is aragnay inta dambena waa is arki doonnaa insha allahu tacaala sidii ballantu noo ahayd nabad baa naas la nuugale waxaa loo baahan yahay inaynu isdejinno dadkii waa wada hadallay guddoomiyaha gobolka wasiirka amniga ilaa madaxweynayaasha dhammaantood waa ismaqallay waxaana isku maqallay in dadkaa lasoo qabto odayaasha deegaankuna waxay ballan qaadeen dhacdadan waa soo laablaabatay inay soo qabanayaan bay ballan qaadeen insha allahu waa la soo qabanaya idinkuna soo duceeya ilaahay mar labaadii mar saddexaad waxaan ducaa u weydiinayaa intii dhimatay ilaaha u naxariiso ilaah intii dhimatay u naxariiso gacantii eh, gacan ka xaqdaran baa dishay gacantaasna ilaahay soo baytiyo si fudud oo dhib yar ilaahay gacantaa inoogu soo geliyo kuwii hore oo dhintay ayadana waa ka wada hadalay eh, dadka deegaanka iyo odayaasha iyo maamulada in laga wada hadlo oo mag la kala qaato oo la wada xaajoodo oo loo isu yimaado oo la wada fadhiisto baan ku ballannay insha allahu dhacdadaanina waxay soo dadejinaysaa dhammaan wixii hore oo dhan inaynu si wada jir ah aynu uga wada shaqayno kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali oo ka hadlaya dhacda argagax leh oo dad isku qoys ahaa lagu dilay qaybo ka mid a ah gobolka mudug isagoona sheegay inay ku raad joogaan sidii dadkii falkaasi foosha xun geystay cadaaladda loo horgeyn lahaa gafgaflaagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawaada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka xog waraysi aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya maamulka hirshabeelle ayaa al-shabaab ku eedeeyey horinta dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday qeybo ka mid ah xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaaladaas ayaa dhaniyo khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac wasiirka ayaa ugu baaqay dhinacyada kala duwan halkaasi ku diriraya inay miiska wadahadalka ku dhameeyaan wax kastoo tabasha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore ayaa arrimahaasi kulmiye oga waramay waa mahadsan tahay wasaaraddu la socod maahane waxay ka shaqeynaysaa si dagaalka loo jooji lahay waxayna ku sugan tahay xadka labada gobol iyo tuud deegaanadaas waxaa kusoo goortay odaasha labada gobol deegaankaasi kusugan yihiin goobta dagaalka dagaalka ka dhacay laga rabay eria kale mataqaanaa xaafadaha ku dhow kusugan yihiin waxaanan joojinaynaa dagaalkaas aan kuna baaqnay inaan rabnaa inaan joojino annagoo safarkii aan ku maqnaynay aniga iyo madaxweynaha iyo tiim kaleeto oo calamasaarka dowlad goboleedka puntland diyaa eh, uga soo laabanay insha allah eh, waxaana jecelnaha inaan ku baxno dagaalkaasaan joojino waxaan ku baaqaynaa dhamaan dhaqanka anagoo la hadlayna iyo waxgaradka labada gobol iyo bulshada islaamka meesha ku nool in la joojiyo dagaalka sokeeya insha allah waayahay labada dhinac ee halkaasi isku haaya ogaantaada maxay isku hayaan oo mar walba colaadaasi dhalisa dad deegaan dirisa oo muddo diris ahaay oo intii hadha wadanka adduunka lagu noolaayo soomaaliya iyo meesha marka dhulkii ayaa mataqaanaa waxaa dhacday dhulkii dhulbeereed biyaha biyobaxada markay soo baxdeen dhulkii jabda ahaay oo dhan biyaha ku baxay dhul marka waxaa jira oo labada gobol degmooyinka mahadaay iyo jalaqsi dhulbeereed ka dhexeeya oo labada labada reerba ay wada degan yihiin ay beeraha wada leeyihiin soodimo yar oo udhexeeya oo aan banayn oo dhowr soodimooda ayaa mataqaanaa waxaa jira caqabado yarar oo ka taagan waxaanan jecelnaha insha allah inaan si dhaqsaa uga howlgalno arrintaasna waxay leedahay nimankii shabaabka laga adkaaday ayaa eh, ku lug leh waxayna sameynayaan eh, si ay ayaga colaaska la soo saaray uga isaga difaacaan waxay dadkii ku mashquul ku yihiin dadka inay ka dhex adeegtaan isku eh, ayaga isku jiheeyaan si oo dagaalka ay ku wajahaan gaabis u galo waxay ka shaqeynayaan mar walba in dadkii diiskaha ah iyo qofkii beeraha beeraleydaha ah iyo xoololeyda ina isku dhaca qabiil iyo daaqa iyo beeraha iyo lasoo dhaco si oo ayaga dagaalka ku wajahno oo u mashquulo dowlada federaalka iyo dowlada statka labaduna faan fiican ay qabaan insha allah waan ka hortegaynaa dhammaanteennana waa ka wadashaqeynana insha allah waaya wasiir arrintan ku saabsan dagaalka labada beel ka hor intuusan dagaalka dhicin muddo ayay soo jiitamaysa arrintooda intaas wasaaraddu maxay qabanaysa horta eh, waa dad dirisoo horta degan eh, wasaaraduna eh, maxkamada iyo military iyo boliis maahana waa maamul anaga maamulada maamulnaa heer degmo iyo heer gobol wasaaraddu waxay ka shaqeynaysay sidii loo maamul daadejinta iyo looga shaqey lahaa iyo dowladnimada dadka deegaankuna markay isqabtaan marka koowaad dhaqankooda iyo amniga dawladda iyo ka shaqeeyo Eh, anaga maamulada aan xukuno maamulada wasaaradda hoos yimaadaan kaalintooda ka qaataan insha allah maamulada qaara lagu eedeynaa ee eh, labada eh, gobol inay qayb ka qaadaan horinta dagaalkaasi maxaad kala socotaa barabadaan waaye waa waxyaalaha ay fidinayaan shabaabku si dawladda iyo dadka lasu nacsiiyo dadkii looga guuleysta xukunka oo argagixisada ahay oo ku jabay dagaalkii foolkafoolk ahay goobahi ka tala jireen marka laga saaray waxay go-aansa dadka shacabka inay iska hor keenaan ayagoo isticmaalayo qadwadooda dagaalka iyo farsamooyinkoodii guracnay waxayna ka shaqeynayaan inay maamulada iyo dadka shacabka iska horkeenaan waxay ka shaqaynayaan inay dadka iska horkeenaan waxay ka shaqaynayaan in beeraleyda iska horkeenaan dagaalkooda waxuu maraa inay beeraleyda dadka beeraleyda ahay oo diriska ahay intay noolaayeen inay iska horkeenaan insha allah waayahay odayaasha dhaqanka labada dhinac wasaaradaadu ma la xiriirtay ma la fariisatay si xal loo gaaro aha aniga de odayaasha dhaqanka wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan yihiin naqdoonada naqdoonada la duubay oo naqdoon dhaqan ah wasaaradda arrimaha gudaha kaaro ka haystaa waa naqdoon wasaaradda ka tirsan saacad saacadan waxay rabnaa teleefanadooda iyo waxooda wayna nagala shaqeynayaan way ku baaqeen nabad wayna xabadudin way ku baaqeen dhamaanteenana waxaan ka wada shaqaynayna annaga nabadoonada iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada iyo xildhibaanada stateka iyo waxa in deegaankaas ou nabad noqdo wax walba waa sameynay waxaan ku fikiraynaa in mataqaanaa eh, annagoo aan gaarno eh, goobta eh, aniga iyo wasiirka maaliyadda dowlada shabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha booliiska iyo labada gobor toore iyo dhammaanteena waxaan ka wada shaqeynaa in meesha nabad ka dhacdo madaxweynaha ayaa mataqaanaa nagu gocaansiinaayo dowladda hirshabelle aan u kala harin waxaan jecelnaha dagaalkaas iyo deegaankaas inaan xalka gaarno insha allah mardhib kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle gafgaf lagu ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dad iyo xoolo ay wateen ayaa ku samoobay biyo ay ka cabayeen goob biyo fariisid ah oo ku yaala deegaan dhacadula deegaanka soomaalida haddaba mid ka mid a ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo jaamac abshir cadow ayaa wariyaheenna cabdixakiin gamaadiid oo ku sugan magaalada jigays wax ka weydiiyey xaaladahaasi magacaygu waa jaamac abshir cadow waxaan joogaa qabaha jimbac ee ka tirsan degmada hargelle ee xarunta gobolka afdheer dhacdadii ka dhacday meeshaas waxay ahayd nin xoolo dhaqataa oo ari la joogo baa adrig kusoo arooriyey garbo biyaah markuu adrigi keenay adrigi biyihii cabay uu adrigi neef walba meeshii ku qarfaday ariga wuxuu arkay ninkii meesha ku daadanayo arigii markuu qabtay waa asagiina halkii ku dhacay wa gartay markaas markaas kadib waa qabalaha nalo yaa loo soo sheegay xogtii waana waa loo birmaray waa la aaday marka dadkii aaday meesha oo dhowr toban iyo dhowr toban ruux ahaa baa iyaga halkiibay ku dadkii ariga markay qabteen ay arigii ay sataabteen ba halkiiba iyaguna ku wada suuxeen marka dadkii halkii markay ku wada suuxeen waa la soo sheegay bajaaj baan qabalaha looga sii qaaday bajaaj baa laba jeer lagu soo kala dadkii oo toban ruuxa marka qabalaha la keenay qabalihii bay dadka hadda ku xanuunsan yihiin arigii meeshii waa soo ku wada dhamaaday dadkii marka way xanuunsan yihiin dadkii oo xanuunsan baa hadda qabalaha yahay yaa jooga oo yeleel dadka xanuunsanaya tirado waa imsa ilaa toban qof waaya dadka marka maxaa ku dhacay dadka waxaa ku dhacay me arigii xoolii dhamaaday markay dadkii u birmadeen iyo duqi meesha kusoo waxaa arig watay dadkii iyo arigii bay lahnaan badbaadisaan oo ay biyo ku shubayeen oo arigii sumaysnaa bay ku waayahay markaneefti ku baxday halkiiba kuwa sugeen marka xanuunkooda waa qaab noocee ma miir daboolmeen ma maxaan ku rahdaay xanuun kalaa ka muuqda sidee marka haddii ay noo suurto xanuunkooda waa mid noocea xanuunkoodu dadka indhihiiba ayaa ayaa gudud noqday wadnihii baa istaagay saasuu qof walba u jigsisay sida wuu gerinayaa marka miir ma qabo wax ma garanayo waayahay awooduu ku istaago macnaha wuu isku dhaqaajiyana ma laho waa tahay marka qisaasa meesha ka dhacday marka dadka eh, aagga joogo eh, xanuunkan noocan ah horay miyo arkeen mase wax ku cusub deegaanka may meeshan iyada ah, mar hore arrintan oo kale ka dhacday laakiin waxay hayd eh, biyo barked ku jiro waa marka kuwana waa meel garbo oo xilli roobaadka ay biyo galeen ba marka goob hore loo isticmaali jiray oo biyaha laga isticmaali jirayba mase waa goob ah, eh, hore leh oo dadka hadda bilaabeen inay isticmaalaan may waa goob eh, markay xooluhu ay duurka dhaaqayeen ay cabi jireen oo caadi ah waayahay oka meel goob hore ahayd waayahay marka maxaa hadda xilligan eh, keenay in isbedelaan biyaha oo nacasho noqdaan ma waxaa looga shekisan yahay sida aad ku maqasheen in la sumeeyey mase iyaga ayaa sidaas isku bedelay maye walal biyuhu biyuhu ma aha biyo isbedeli karo iyo biyo wax eega ka muuqdaan isbedel ahoo camal bir iyo wax li jira maaha waa biyo faraq biyuhu ay marayeen xilli roobaadkii dhannaa ay marayeen oo xaaqahayeen weyo marka biyihii garabka kusoo hadhay oo bidhaan ahaan aan foolxumeyn weyo marka dee halkaas sun noocay tahayba sun unbaa ku jirto waxaa khatartaas saa wax u dirayso dadka hadda xaggee lagu daaweynayaa oo markaasi loo qaaday oo usoo qaateen mayi walaal dadkii lama qaadin qabalahay jaalilalaan wax la qaaday malo waaya eh, qabalaya marka eh, hadda ay yaalaan eh, dhakhaartiintu mala kulmeen oo daaweynti mala bilaabay oo daaweynti maku socotaa waxa daawo fiican walaal mayn helin dadku waa xaafadahoodii baa laiska kala geeyey markii hore inta hal gooba la geeyey oo dadkii dee bulshadii kusoo dida fiiriyeen qisada meesha dhacday kadib haddana qof walba xaafadiisi baa loo qaaday markaas eheladiisi un baa xaafadihii iska kala geystay sheegtay in hadda ka hor ay dhacdadaan oo kala dhacday dadkii marka dhacdadaas waagiga ku dhacday sidee markaasi lagu daaweeyey oo xanuunkoodii lagu dhameeyey walaal dadkii hore meel barkid xilli meeshu waa meel oo mana ma gartay xilli roobaadka haddii layar uu yar daaho biyaha dhammaanayo biyo maaha ceelal malo meeshu marka biyo la-aantii dhacday awgeed biyo waxaa la keenay sumaysan dadkoo aad aad biyo ugu baahnaa waayahay hadii aad noo kala sheegto eh, dadka markaa tobanka qof ah ee eh, xanuunkaani ama markaa suntaani haddii aan idhaahnaba eh, markaas ku sumaysmay maxay rag ama dumar maxay kala yihiin laba laba dumar ah. waayahay sideedna waa rag waayahay marka da'doodu ma noo kala sheegi kartaa qiyaas ahaan tobanka qof sida u kala qabsan yihiin tobanka qof waa dad aduu dhalinyaro ah dad dhalinyaro an ah wey wax duqi ariga lahaa un baa ku jira wax ruuxo weyn dadka kale waa dad dhalinyaro udhexeeyo soddon ilaa shan iyo labaatan waaya arrintan ma gaarsiiseen maamulka markaasi degmada hoos tirtaan ee hargeyla ama haddii noqoto gobolka oo markaasi wax warame kaga yimid kolley dee adiga maamulka way maqleen maamulka gobolka iyo maamulka degmadu arrintan waa loo sheegay waa maqleen laakiin wax jawaabayeen oo kamaan kama hayno waaya dadka marka hadda rajada ay qabaan xanuunsanaya maxay tahay oo markaasi hadda la sugayo dadkan walaal rajadoodu waxa weeye maadoo dadki hadda ay iska xanuunsan yihiin bal haddee qof walba iyo tabartii haddii uu qofku kasii darsado in halkan eh, in isbitaal cid awooda ay u qaatan wey un rajada un qof qofkii qof walba ehelkiisa un isagoo ugu taliyaa un wey rajadiisu waayahay eh, goobta eh, dhibka uu ka dhacay imse kilomitr ama markaas qiyaas ahaan intay u jirtaa qabalaha hadda aad joogtaan ama xaafadda tuulada aad joogtaan walaal eh, laba kilomitr bay kaga beegan tahay dhinac waqooyi qawalaan joogna jimc waa yahay waayahay marka baaqa aad dirashaan eh, haddii uu jiro muxuu noqonayaa baaqa ugu dambeeya maadaama dadka deegaanka aad ka mid tahay eh, dadka ugu gurmadana sida aad noo sheegtay aad ku jirto marka baaqa aad dirashad muxuu yahay baaqa aan diraya walaal waxa weeyo bulshadan waxay u baahan yihiin biyo nadiifa ah hadda hadda waxaa dhici karto arrimaha o kale say usoo noqon dadku haddii biyo nadiif helayaan waxaan oo kale ma dhaceen marka waxaan dhihi lahaa dadkan arrinta ku dhacdayna waa in haddii loo gurmado gasana dadka ku dhacda waa in la caawiyo kaasi wuxuu ahaa jaamac abshir cadow oo ka mid ah dadka deegaanka waxa uu warameeyey waryaheena cabdixakiin gamaadiid oo ku sugan magaalada jigjiga isagoo ka warramayey dad iyo xoolo ay wateen oo ku sumoobay qeybo ka mid ah dowla deegaanka soomaalida xog wareysi ayaad degeysanaysaan

koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waaryaana kalamaanay war mahaysaane ilaaheena weynba amarkiisu fulaya inaad adigu ta ayaa mahaanismudiaryawaaqlow ma waxay kaa maraysaa waa adduunyo ubixi baxaayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday meel hiirlikafaaya eryaamugu koytay warmadayow madaxweyne lafta gareen wuxuu yidhi in yowda badan ha nagala daayo waaryaara wallaweynay war ma haysaane ixtiraafka etoobiya way nagala noqotay haddaba waawal ma ku siiyeen jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layidhi siriqda ka baxbaanisiri ma basiibmaysaa layidhi ku sayri baddaanisiri sidaa ma ahaa layidhi dee walla weyne ixtiraafka idinkaa buuqna kaga furaye abi axmed wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliya dee namana qabato wax laysku ogaana ma aha haddaba wa iskama odhana armaa laga yeersiiye warwaaqlow itoobiya warkama hayside abii axmed asagaa tiisu haysataa ardisababana meel u muuqataa jamhadii amxaaradu ah, soo gaartay ninkou islaah kaa difaacana oo asagana ku-xigeenka u ahaa wasiirka arrimaha dibaddana ahaa abiyow makrigan kuguma raacsaniyou yidhi waana iscasiloo jamhadii fafaanu u galay abiyo muslim iyo gaal waxaa tahay lama yaqaano isku dhaqanna ma nihin miyuu yidhi urbow saaxiibtinimadii mitulnimadaa kala weynaatay ambanabaar damqa iyo dubaaqayga waayahan ka dareemay khiyaanada <laughs> warbawaaqnow ma degana warkaagu baldacuun isugu baydh waxa kuugu daranshe halagaadaweeye oo maana ixtiraaftaanun war dadka qaar waxay qabaan si dalka loo badbaadiyoon muuse u xaraashin madaxweynaha soomaaliya in laga dhigo ar joogo haddaan amow kulligiis gadaahe warwalaaasna unti isku dhaaftan badaan siligniinka wareejinin oodanaato waarmadayow lafta gareen wuxuu yidhi etoobiyaanku aniga iridda ii fadhiyaane bele aad la tahay deris dadka laguma eedee ee adiga naftaadu baldacuun iskugu baydh wixii kuugu daran sheeg ha daweeye war anugu soomaalida waxaan dhihi lahaa bal dibi dibuun isugu noqo wixii kaa dayacan sheeg ha laga daweeye waryaa bilaashaan idinka digidaasana dab etoobiya lang wilijehandiirnaysa masiinka jara warkalamaane waxaa layidhi hadda ka hor oday beeraley ah ayaa warqad u qaray wiilkiisa xabsi ku jira waxa uuna yidhi wiilkaygiiyo sanadkan waxba ma abuuri doonno maxaa yeelay beerta geedo badan baa ka soo baxay adna iima dhowiid si aad geedaha iila gurto waana ogahay hadaad ila joogi lahayd inaad i caawin lahayd oo sanadkan aan beerta tabcan lahayn kadibna wiilkii ayaa ka soo jawaabay waraaqdii aabbihiis waxa uuna yidhi aabbow ha sugin inaan geedaha ka guro beerta sanadkan sababtoo ah ah baaba meeshii aan ku duugay lacagtii aan xaday een qarinaayey kadibna booliskii a warqaddii wiilka helay waxayna isla markiiba galeen beerta oo ay isku weer ka qabteen kadibna geedihii oo dhan ay gureen iyagoo raadinaya lacagtii la xaday waase ka waayeen maalintii xigtay wiilkii mar kale aabbihiis warqadda soo qoray waxa uuna yidhi aabbo waa intaas inta aan kuu qaban karo anoo xabsiga ku jira booliiskii baana kuu adeejiyey hadda marka waxaan ku riyooday muuse biixi oo khudbad jeedinaya munaasabad dib ay soomaali ugu midowday isagoo leh heshiiska etoobiya waxaan badda ugu saxiixay si midnimadan degdeg loogu gaaro waar bal cabdikuusow biyacabwarwaqlobow waa dhici kadhaa war kale maanay markii soomaalida intooda badan ay gadood ka sameeyeen is-afgaradkii muuse biixi iyo abiy axmed qayladooduna adduunyada gaartay abiy axmed oo intii hore ka oo hadlay wuxuu yidhi anigu soomaaliya duullaan kuma ihi madax bannaanideediiyo midnimadeedana waan aqoonsan garanahay laakiin wadamo shisheeyaa isukaana diraya waar hadduu sidaa u jilicsan yahay haddaa muxuu beentan loogu sheegay war abii waa wareejeen sababtoo ah markuu facebookiisu wax soo dhigo xasuusay u qorayaan war maynliyaabtan dukureeshinka saasagabe aryaadhaha madaxweyne xasan sheikh wuxuu maalin dhoweed soo qaatay hadalkii allah u naxariistay cabdirashiid cali sharma arka asagoo ra'iisul wasaaraha hadda ka hor yiri oo ahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna doorashaan ku qabsahaynaa haddana wuxuu yidhi mihinnaftirkeeriyay joogtaa cabdillow ma waxuu ka wadaa madaxweynuhu gacan khawaariijta iyo etoobiyaaan waddankeenna uga difaacanaynaa gacanna dastuurkan ku dhammaystiraynaa warlaanta afka maxaarada ee idaacadda kulmiya waxay sheegtay laba gacan ma ahayn laba warbay ahaayeen waxayna kala ahaayeen sirdoonka soomaaliya ku guulaystay inay dowladda etoobiya kala jebiyaan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo bannaanbax ay orammadii sameeyeen oo ra-isul wasaare ku-xigeenkii ay ku eedaynayaan inuu etoobiya jebinayo soomaaliya la safan yahay taaganee waa maqli jire eh. maadisababay ka dagaalamayaan warlaanta afka anfarta raadiyo kulmiye eh. burhaan diiniyaa la dhuuntay war aniin weliba dheega jiray eh. haddii uu beled joogo dadku waa isbartaaye burhaan sow anfar maaha warkalamaana war mahaysaane tobabara ku-xigeenkii galmudug daa'uud tubaal waa la ganaaxay baa la yidhi muddo afar biloodana garoommada miimaakanaa la yidhi waxaana lagu eedeeyey inuu dagaalamay warsboortiskubaroosa iyo jaallu lahaaye hadda maxay tahay afarta bilood haywaarmatibxawaash buu garoonkii la galay war meesha gabadhu kalxawaajiga la gashay baarlamaan amaankay ahayd faristaadii muqdisho tii ka dhacday fiifa yaabtay taageerayaashii galmudug dabaaldegaayana waa soo qaadatay war kalemaanay cayaartii dhex marta gobolka barandir iyo galmudug waxaa laga yidhi reer galmudug cayaar soo bandhige boote iyo faan leh banooniga markii ay wataan baasaskiiyo shuudka siday shabaqa ugu boobayaan loo bir dhigi waaye waa buglay rigooraha galmudug looga badin doono bulshadii qabtaay waa kuwaas malihii beeneeyey war hirshabeelle isayaane markii afka ciidda loo geliyey maxaa dhihi doontaa warmadeeba maxaa baddaanku geliyo adugu adigii ciyaaraha ka baxaye warboy buntland marka horeba kama aysan soo qaybgelin war calaa kulli xaal qobarrada isbortiska ku takhasustay arrintan markay muddo baareen oo ay ku daba jireen waxay soo ogaadeen in hirshabeelle iyo gelmudug kaalmaha koowaad iyo labaad kala geli doonaan calaa kulli xaal ciddii kow gashee ciddii lama gashaba isniina ballanu taallaa war wasiirka isbortiska jaamacadda carabta wuxuu yidhi waxa keliya hadda caddayn gaari karo waxay tahay eh. in ciyaartu ay soconayso sagaashan daqiiqo war cayaaraha soomaaliya inay horumareen waxaan ku ogaaday eh. xitaa ergeyga arrimaha cayaaraha adduunkaas soo hadlay eh. waxa uuna yidhi haddii xitaa sagaashan daqiiqa lakala adkaan waayo waa qasab in ragoorayaal laysla aado war kulli xaal faankii galmudug hadda waa baahay oo waa laysla bartay hirshabeellena garoonka dhinaceeday soo camiraysaa layidhi aryaadhaha taageerayaasha gobolka banaadir dhexdhexaad ha ka naqdeen hirshabeelle iyo galmudug uba abdulow siday uga noqdaan bal axmar bay darisla tahay war aniga saadaasha keliyaanubaa waxay tahay haddii ay galmudug cayaarta badiso inay qaadi doonaan maantoo kalena madaxaana furan oranna waxaanubaa hadday hirshabeelle badiso inay qaadi doonaan cirdaay carradoo barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh cawayskiiyo shiriibka noo tumaa war maalintii la ansixinayay habraaca dastuurka xubnihii buuqa sameeyey waxay dhaheen qoraalka inaan soo akhrinay ahayd ajandahana la ansixiyo xubnihii ka soo horjeedayna qaarna waxay dhaheen afar iy labaatan saac ka hor haysteen hadday akhrinayaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi wuxuu akhrani aqoon ha ummad lagu aamiina wuxuu akhrani man ha ummad lagu aamiina war kalamaana siddeed bishan oo berri ku beegan talyaaniga shiraa madaxda afrika uga furmayaa la yidhi dowladda talyaaniguna waxay sheegtay shirkaa inay ka qaybgeli doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya william ruutu iyo madaxweynaha militarioo fawarqi ubbo markaa looma dhamme madaxda afrika mayntaadsa ka yaqaaniin warbashiirow madaxweyne dani ka mid maaha madaxda afrika wartaas ilaahay baa wax ka odhanahaya nawar muusabixi maxay u waayeen warwaaqlow talyaaniga ingiriis miyaad kala aqoon war talyaaniga waxay ku mahmaahaan emeglio vevere ungiorno de leone jante anni de becora oo macnaheedu yahay hal maalin oo libaxnimo aad ku noolaato ayaa ka wanaagsan boqol sano oo nacasnimo ah aryaadhaha beriga ruushka lagu kici jira dalka ka bax la dhihi jira aannin shuuciy hooyada nabcaayoo aad u xanaaqsan oo nin caddaan hoo jidka maraayo tooray nab ku siiyo kadibna ninka ayuu too u boobay kakadibna ninka midida ku muda waxa uu yidhi ooqaayay ruushaanu qabaayee talyaaniyow iga naqday war kale maanay waxba laydinima sheegi karo warka waadiga dhex gasheene waxaa la yidhi talyaanigu waxay rabaan inay dhexdhexaadiyaan xasan sheekh maxamuud iyo abi axmed oo abi maxaa xasan ka khusaya annagaa badda siinaye war abii ilaa uu ka laabtay uu la galay somalilan weeyaan xasan wadahadal la geli maayu yidhi warba waa hadduu yidhi midnimada soomaaliya waa aqoonsanahay hadda sow kama noqon war madaxweyne lafta gareenoo caleemasaarkii deni ka hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanku howl fiican bay qabteen gudoomiyaha baarlamaankuna hadde waa ku maadsan yahay wuu muddani buu ku dhagahadlahayey war waxaan maqli jiray loo joojin mahayo aryaadaha kalemaanay waraan loo jooginaa daldashiine galhareeri shabaab eberaa looga dhigaa la yidhi amiirro waaweynna huf aa looga dhigaa la yidhi meydkooraana daadsanaa la yidhi arabtuna weesaga naqnaqahe haalayir mugga iya kaxaabmaha dhigay heexay uga tegi waayeen waar wellaweynay buurmalow wuxuu noo sheegay dowladdii koonfur noo joogta inaad la dagaalamaysaan warwaa loo taliyashub wuxuu yidhi meeshay ka ma aadaan aryaadhaha warkaan hayga dhex gelinine sharwadeeshidadhafima waxowshiinsana waashaalay sharwadeeshidadhafima waxowshiinsana waashaalay cabdulow shargudban shayda warbuu madaxweynaha buntland saciid cabdilaahi deni buntland hadda gogol buu u dhigay soomaali weynna gogol kale u dhigay soo magacaabistii xukuumadda cusubna barlamaanka wuxuu ku codsaday afartan casho dib ha laygu dhigo haddii odag waa dadaalayaa soomaalibu madaynaya sida ka muuqatee ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war bashiiro war maysiisniintaa la ballamaye barta barta barta barta cayaaraha barta gool xubintii kalmaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi o kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ilaaheenawynba amardiisu xulaya नगारे गोथरे अया महान मोदे हे नवैबा कमर के सुपुरैया नगारे गोथरे xanuunkan dacal qaba wadigii abaala iga wadigii abaala iga wutaydigahe nafsi waalil cuna qaraxda iyo waa miciyaabiso ayaha ku lagadi maylobin goortaas nabadeniyaase darxaniga fogayse sinkoortaas nabadeeniyaase darxanniga fogayse

dunyadu ogey adduunyadu ku naxda hawshii malaha meeshi qudub lagu tilmaama labaeebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad u karulata afar qaaday socodkee haddaad u kalulata

alla magane waan dhibi inay kugu adkaato dibnaaysan weyde leedahay